alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu la muxamed wala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii duruus lbalaaqa fanniga balaaqadu wuxuu ka koobnaa saddex fanni fanu lmacaani iyo fanu lbayaan iyo fanu lbadiic culumta carabiyada marka laga hadlayana laba ka mida waxaa loo aqoonsadaa mid waliba fanni gaara oo funuunta carabiyada ka mida inuu yahay funuunta carabiyada waxaa lagu sheegaa inay yihiin laba-iyo toban fanni marka fanulmacaani waa mid ka mida fanulbayaanna waa mid ka mid a labadaasi xagga balaaqada laga qaata fanniga saddexaad ee balaaqadu leeyaho fanulbadiica muhimmaddiisa lama mid aha labada fanni ee kale sidaas daraaddeed fanni mustaqili oo madax bannaan inuu yahay umay ictibaarin oo culumta carabiyada ka mid a inuu tabac isaga yahay labada fanni ee kale bay culammadu u aqoonsadeen marka muhimmadda balaaqada sii muhimka ahi waa labadaa fanni ee hore aynu soo marray fannigan badiicuna waa qurxin wax ku saabsan oo muxasinaadkaasi ay u qaybsamaan muxasinaat lafdiya iyo muxasinaat macnawiya mid walba waa inoo baabaysanayaa mid walbana anwaac badan buu ku hoos keenaya fanniga badiica waxay yidhahdaan culammadu ciddii ugu horraysay ee wax ka ururisay waa khaliifadii la odhan jiray cabdullaahi bnulmuctaz alcabbaasi waxa uu ahaa nin waxa weeye cilmi leh khaliifana waa noqday hal habeen buu khaliifo ahaa dabeedna waa lagu gadooday oo qolyihii kale ee mamlakada ku kacay dabeedna waa la dilay fanulbadiic markuu allifay kitaabkiisa albadiic waxa uu ku ururiyaa la yidhi toddoba iyo toban nooc oo fanulbadiic ka mid a ah. ayuu ku ururiyey kuna sharxay waxaa la dilay taariikhdu markay ahayd laba boqol iyo afar iyo toddobaatankii hijriga qarnigii saddexaad buu ku jiraa waxaa ka dambeeyey qudaamat bnu jacfar oo isaguna wax ku sii daray saddex iyo toban nooc buu ku siyaadiyey markaasay soddon isku noqdeen marka kitaabkiisa naqdiga soddonkaa nooc buu ku ururiyey culamo ka dambaysay badiica waxbay ka ururisay ilaa markii dambe kamaalka de uu gaadhay culamada wax ka aliftay waxaa ka a ah ibnu abilusbuc wuxuu alifay kitaabkiisa layaha badiicu alqur'aan culamo ka dambaysay waa jirtaa u dhaxaysay sida abu hilaal alcaskari iyo wakayru laakiin ciddii aada markaa fannigan anwaacdiisa aada u ururisay markaynu tilmaamayno waxaa ka mid ah sheekhii la odhan jiray cabdulcadiim ee ku caanka ahaa ibnu abil usbuc waxa u alifay kitaabkiisa lahaa badiicu lqur'aan ayuu alifay waxaanu ku ururiyey ilaa sagaashan nooc oo ka mida badiica ayuu ku ururiyey qudaamat ibnu jacfar aan ku noqdee wuxuu dhintay saddex boqol iyo sagaal iyo tobankii hijiriga waa min culamaa'i qarni araabic abu hilaal alcaskari oo ka dambeeyeyna waa isla qarniga afraad ibn abilusbuc wuxuu dhintay lix boqol iyo afar iyo kontonkii markii hijirigu ahaa badiicu lqur'aan buu alifay sagaashan nooc baanu ku ururiyey waxaa ka dambeeyey safyaddiin alxilli oo ilaa boqol iyo afartan nooc oo badiica ka mida ayuu soo arooriyaa layidhi taasi waa ka taariikhaynta marka laga warramaayo fanulbadiic marka fannigani calaa kulli xaal wuxuu tabac u yahay labada fanni ee kale mu'alifiintu waxay yidhahdeen raximahum ullah cilmu lbadiic albadiicu cilmun yucrafu bihi wujuhu taxsiini alkalaami almutaabiqi limuqtada alxaal badiicu waa cilmi lagu aqoonsanayo oo lagu garanaa wujuuhu taxsiini ilkalaami hadalka qurxinta la qurxinayo wejiyada loo qurxiyo hadalkaasoo almutaabiqi waafaqaya ama daboolaya waafaqaya limuqtada alxaal sida xaaladdu keensanayso waafaqaya wa hadihi alwujuuhu minha maa yarjicu ilaa taxsiin ilmacnaa wujuuhdaa waxaa ka mida wax u noqonaya macnaha qurxintiis yusamaa bilmuxasinaati almacnawiya waxaa lagu magacaabaa muxasinaad macnaha loo nisbeeyaa lagu magacaabaa kaa u noqonaya macnaha in la qurxiyo wamaa yarjicu minha ilaa taxsiini lafdi waxaa kaloo ka mida wax u noqonaya lafdiga ama odhaahda in la qurxiyo yusamaa waxaa lagu magacaabaa taxsiinka lafdiga la qurxinayo yacni wujuuhda lagu qurxinaayo bilmuxasinaati allafdiya qurxinaha loo nisbeeyey lafdiga ama odhaahda erayga badaca bimacnaa abdaca marka la yidhaahdo waa wanaajiyey baa la yidhahdaa shay oo aan hore loo arkin buu la yimi waana erayga bidcada laga keenay bidcadii waa shay la ikhtiracayo oo aan hore u jirin badiicu asamaawaati waalard ay mubdicuhumaa waa kii cirarkiiyo dhulka abuuray ee abuurkooda aan cidnaba kaga dayan calaa gayri mithaalin saabiq ayuu abuuray cirarkiiyo dhulka marka fanniga badiicu badiicu waxaa loo jeeda bimacna almubdac waa mid markaa la qurxinayo la wanaajinayaa loo jeeda mu'alifiinta kitaabka qoray way tacriifiyeen oo waxay ku tacriifiyeen waa cilmun yucrafu bihi waa cilmi lagu aqoonsanayo wujuhu taxsiini alkalaam wejiyada hadalka loo qurxiyo lagu garana cilmiga lagu aqoonsada ayaa waxaa la odhanayaa cilmu lbadiic ila waxaa loo raacayaa qawaacid iyo namad waa in loo raacaa ariiqo waa inuu leeyihi alkalaam buu yidhi kalaamna waa macrifeeyey waxaa loo jeedaa kalaam machuuda kalaam oo dhan laga tilmaami maayo waa alkalaamu alcarabi waayo asha ku jirta cahdiya marka hadalka carabiga wujuhda lagu qurxiyaa waxaa la yhahaa badiic kalaamulcajam waa baxaya kalaam machuuda weeye waa kalaamu alcarab almutaabiqi limuqtada alxaal waxaa jira waxyaalo badan oo wax lagu qurxiyo oo iminka fanniga shicriga ku saabsan dee qurxin hadalkii la qurxinayo waa yahay laakiin namad khaasaa loo qurxinaya mana aha mid loo shardinaayo inuu yahay mutaabiq limuqtada alxaal idan qurxinba ha ahaadee hadal la qurxinayee dee ma soo gelayo badiici oo lama odhanayo cilmiga shicirka ama cilmu alcaruud waa badiic la odhan wuxuu ku baxayaa almutaabiqi limuqtada alxaal waa kii waafaqayay kalaamkaasi la qurxinayaa xaalku siduu keensanayo bimacnaa marka labada fanni ee kale la helo dabadeed naashnaashka hadalka la qurxinayo la naashnaashayo ee la dhaldhalaalinayo taasaa waxaa la odhanayaa cilmu lbadiic laakiin iyadoo asalku maqan yahay oo fannu iyo fanulbayaan aan dhidibada loo aasin badiici baa la samaynayaa macno sheegi mayse waayo waxay noqonaysaa zakhrafo meesheedii aan dhicin waxay noqonaysaa in hadalku dee markaa hoosta ka madhayay oo wixii wanaajin lahaa hadalka ee balaaqo u yeeli lahaa inay maqan yihiin marka markuu noqdo kalaamku mutaabiq limuqtada alxaal bimacnaa fannu lmacaani iyo fannu lbayaan marka la ilaaliyo dabadeed qurxinta kale lala yimaadaa la odhanayaa waa badiic waa cilmu lbadiic marka labada fanniya kale in la xasiliyaa oo la xaq siiyaa waxay noqonaysaa bimasaabati sharti licilmi lbadiic cilmulbadiica shardi oo kale u noqonaysa juz ka mida cilmulbadiici ma aha inuu kalaamku noqdo mutaabiq limuqtada alxaal ilaa aakhirihi laakiin waxay noqonaysaa shardi loo dhigaayo oo labada fanniyo kale shatrun min cilmi albadiic maahee waa shartun lahu sharti bay u noqonayaan iyagoo isku dhan waxay uga dhigan yihiin sharti oo kale uga dhigan yihiin marka kalaamkii muqtadal xaalka waafaqayey carabiga ahaa muqtadal xaalkana taabiqaye waafaqayey wejiyada loo qurxiyo cilmiga lagu aqoonsanayo waxaa la yhaha badiici baa layahay taasi waa tacriifkii daad waxay inoo sheegeen mashaayikhdu raximana allahu wa iyaahum in fannu lbadiic u kala kaco laba nooc yacni muxasinaat lafdiya iyo muxasinaat macnawiya labadaa qaybood in loo qaybiyo ayay inoo sheegeen muxasinaatu macnawiya muxasinaat macnaha loo nisbeeyey ayaa halkan lagu baxsinaya lagaga hadlaya kow attawriya attawriya waa in tilmaan la sameeyo tilmaan oo bimacnaa waxa weeye hadalkii waxbaa la moodayaa in loo jeedo loomana jeedee shay kale ayaa markaa loo jeedaa oo isagu fog kii loo qaadanayay ee uu ku moodsiinayayna looma jeedo waatay axaadiista ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana ida araada ghaswatan waraa bihayriha waraa waa maaddadan weeye waayo waraa tawriyatan baa macnuhu udhacaya tawriya waa mastarkii wara nabigu sala allahu aleyh wasalam hadduu ghaswo doonaayo shay kaluu ishaari jiro o tilmaami jiray si aan warku u bixin masalanoo kale meel fog buu ku socdaa meel ama meel ka dhow buu ku socdaa meel ka shishaysuu tilmaamaya meel heblaaye halkee loo maraa marka meesha uu tilmaamayo ee loo fahmi karo iyo meesha uu jeedaa waa kala duwan yihiin waa tawriyo tawriyadu waxay kaloo noqotaa tawriya ficliya iyo tawriya qawliya masalanoo kale haddii markaa gacanta meel lagu tilmaamo faraha suulkana meel lagu tilmaamayo halkaa oo loo jeedo halka suulku u jeedo aan halka faruhu u jeedaan loo jeedin waa nooc tawriya waa tawriyadu siday u leedahay tawriya ficliya ayaa waxaa jirta tawriya qawliya ta hadda loo jeedana waa tawriyada qawliga waayo waxaa laga hadlaya waa kalaam kalaamkiina waa wax lagu hadlayo marka tawriya ficliya hadda ma soo gelayso tawriyada hadda la sheegayaa waa tawriya qawli ah isagaa inoo tacriifinaya waa istilaaxi weeyaani macno kastoo ishaara ku dhacayso muraad maahee waa macno khaasay ku dhacayso waxyaalaha istilaaxaadka ku saabsani waa curfiya khaasa waa xaqiiqo curfiyo khaas ah oo gaar ah marka curfan maxay u yaqaaniin qolyaha balaaqadu tawriya mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximana allah wa iyaahum atawriyatu an yudkara lafdun lahu macnayaan tawriyadu waa in la sheego lafdi ama odhaah odhaahdaasay u sugantahay laba macne qariibun yatabaadaru fahmuhu min alkalaam labadii mufasiray waxay labadaasi yihiin humaa qariibun ama beddel aad ka dhigto lahu qariibun ay macnan qariibun macno dhow buu leeyahay macnaha qariibkee dhowo yatabaadaru fahmuhu fahamkiisu uu soo degdegayo u soo dheeraynayo maskaxda min alkalaami xagga hadalka uu ka soo dheeraynayo oo fahamkaasi ka soo degdega marka la hadlo la sheego macnaha ka soo sabqaya ee fahamka ku soo horraandhacaya maskaxda ku soo horraandhacaya wuxuu noqonayaa macnaha qariibkaa almacna alqariib buu noqonaya wa baciidun iyo wa macnan baciidun iyo macna fog oo huwa almuraadu bilifaada isagu ah ka looga jeedo faa'iidaynta liqariinatin khafiya qariino ama amaarad qarsoon daraaddeedna looga jeedaayo ama lagu tilmaamayo macnaha baciidka naxu wa huwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar wa huwa aladii ilaahay kii weeye yatawafaakum idin oofsanaya billeyli habeenka gudihiisa waa ka idin oofsanaya ba'du waa darfiya wayaclamu maa jaraxtum binnahaar wayaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa jaraxtum waxa kasbateen ayuu og yahay binnahaari maalinta gudaheeda yatawafaakum waxaa loo jeedaa an yuniimukum waa idin seexinayaa waay hurdadii waa nooc tawafi ah sheekhba waxay ka soo naqliyeen in lagu yidhi hebel ka warran markaasaa wuxuu ihi tuwafiya albaarixa xalay baa la ofsaday markaasaa la naxay markaasuu waxaan u jeedaa wuu seexday waa dhintay ugama jeedee waa seexday buu marka tawafiga waxaa looga jeedaa hadda hurdadii baa looga jeedaa wa yaclamu maa jaraxtum binnahaar araada biqowlihi jaraxtum wuxuu uga jeeday ilaahay hadalkiisa uu yidhi jaraxtum macnaahu lbaciid macnihii si fogaa ayuu uga jeeday orayga jaraxa waxay leedahay laba macne macno dhow oo soo degdegaya oo dhaawicista ah haddii la yidhaahdo jaraxa fulaanun fulaanan hebel baa hebel dhaawaca loo qaadanaya mogta macnaha soo degdegaya qariibkii wuxuu noqonaya waa dhaawacay waa kii waaxiduljuruux ahaa kaasaa qariib ah macno baciidana waa leedaho kasbashada dembiyada la kasbado ama camal lala yimaado macnahana waa loo isticmaalaa marka macnahaasaa baciid ah in kasabka looga jeedo wa huwa irtikaabu dunuub waa in dembiyada la irtikaabo bimacnaa la fuulo lala yimaado bimacnaa dembiye lala yimaado dembiye la sameeyo markaa jaraxa waa kasabka un calaa kulli xaal khayr iyo shar wixii la doonaba ha la kasbado mashaayikhdu waxaad moodaa inay ku gaar yeeleen xagga dembiyada la kasbanayo saas aawoodee xubnaha qofka waxaa la yidhaha jawaarix maxaa jawaarix loo yidhi waa kawaasib waxbuu ku kasbadaa saasaa jawaarix loo yidhi gacantii waxaa loodhanaya jaarixa ishii waxaa loodhanayaa jaarixa wahaakada marka almacna albaciid iyadoo loo jeedo oo aan macnihii qariibka ahayn looga jeedin wuxuu noqonayaa tawriya la yidhahdaa nowcan maa qurxin baana ku sugan marka qariinadan laga garanayaa in macnaha baciidki marka muraad yahay wa ka qowlihi iyo sida shaacirku hadalku yidhi oo kale weeye tawriyadu yaa sayidan xaaza lutfan lahu lbaraaya cabiidu anta alxusaynu walaakin jafaaka fiina yaziidu nuskhada sharax waxay qoraysaa yaa sayidu axaaza lutfan laakiin waa khata min atibaaca si ay u qoran tahay ha la ogaado baydkuna waa jabaya wuxuu uhi yaa sayidan sayidow waa nakira hayru maqsuuda ama la yidhahdo waa maqsuude laakiin waa la sifeeyey markaase waxay noqotay yacni in ay ka baxday binaagii yaa sayidan sayidow sayidkaasoo xaaza lutfan koobsaday dhimirsanaan iyo raxmad sayidkaasoo lahulbaraaya cabiidu khalqiguba ay addoomma u yihiin bimacnaa addoommo kale uga dhigan yihiin fadligiisa kal cabiidi ay uga dhigan yihiin waa majaazun baliiq xaqiiqatan bay addoommo u yihiin lagama tilmaama ee waxaa laga tilmaamayaa addoommo kaley uga dhigan yihiin waayo xaqiiqatan inay khalqigoo dhan addoommo u noqdaan wax dhici kara maaha marka maadaamay sidaas tahay waxaa laga tilmaamayaa lahu lbaraaya cabiidu bimacnaa ay kalcabiidi marka waa majaazun baliiq anta alxusaynu adigu waxaad tahay xusayn walaakin jafaaka fiina yaziidu ha yeeshee jafaaka yacni adayga aanu kugu adkaanayno ee annaan ku xidhiidhinayno ku goynayno yaziidu fiinaa dhexdeeda waa ku ziyaadaya waa ku kordhaya maadaamuu xuseen sheegay xuseenna la og yahay markuu imaarada hayay yaziid ibnu mucaawiya in la dilay waxaa soo degdegaya yaziid in loo jeedo calam yaziid ibnu mucaawiya in loo jeedo baa maskaxda ku soo horaan dhacays marka macnaha qariibka waa kaas macnaa yaziidu yaziid macnihiisu alqariibu macnaha yaziid ee qariibka ahi annahu calamun waa inuu magac yahay yaziidu markaynu leenahayna waa cala alxikaaya ka xarakada saarni xarakat lxikaaya noqonaysaa waalmaxkiyu mabniyun marka calam inuu yaho yaziid ibnu mucaawiye yahay baa soo degdegaysa wa macnaahu albaciidu almaqsuudu macnaha fog ee loo jeedee loo qasdayaana annahu ficlun mudaaric inuu ficil mudaaric yahay oo min zaada zaada laga keenay marka muraadka looga jeedaa waxay tahay xidhiirka annaan ku xidhiidhinayno ku goynayno ama annaan ku jeclaanaynin baa dhexdayada ku kordhaysa marka macnahaasi mutabaadir ma aha idan wuxuu noqonayaa macnahaasi tawriyu noqonaya tawriyo ayuu noqonaya waayah muxasinaadka macnawiga ah ka labaad waxaa la yidhaahdaa alibhaam waa qarin qarinta maxaa looga jeedaa waa iiraadu alkalaami muxtamilan liwajhayni mutadaaddayn waa hadalkii la soo arooriyo xaal hadalkaasi aqbalayo laba weji oo isku liddi ah uu aqbalayo hadalkii baa la keenayaa hadalkaasina laba weji oo kala duwan ayuu labadaba aqbalayaa lamana kala caddayn oo qaa'ilkii hadalka yidhi ma kala caddayn nin kastaaba siduu doonaha u qaato weyi naxu baaraka allaahu lilxasan walibuuraana filkhatan yaa imaama alhudaa dafirta walaakin bibinti man waxaa la yidhahdaa nin la odhan jiray xasan ibnu sahlin ayaa inan buuraan la yidhaahda ayuu dhalay xasan ibnu sahlin inantiisii buuraan wuxuu u guuriyey boqorkii markaa joogay oo ma'muun ahaa alkhaliifatu alcabbaasi alma'muun ayuu u guuriyey nin gabyaa ah oo la odhan jiray maxamed ibnu xasmin oo shaacir ahaa ayaa u tahniyadeeyey xasan ibnu sahlin boqorkiibaa inantaada guursaday dadka ugu tahniyadaynayana dee xoogaa waa ikraamayy ninkan ikraamkii buu waayey halkiibu wuxuu yidhi haddaad aniga ikraami weydo dee waxaan kuu tirin doonaa gabay aan la kala garanayn inuu cay yahay iyo inuu ammaan yahay markaasuu yihi ilaa tiriso waxaan ku siinaya ma jirto markaasuu gabaygan tiriyey baaraka allaahu lilxasan waliburaana fi lkhatan ilaahay ha u barakeeyo lilxasan waa sadaqii waa xasan ibnu sahlin waliburaana iyo buraanba filkhatan xididnimadaas ilaahay ha u barakeeyo khatanka asal ahaan waxaa loo isticmaalaa sadaga ayaa loo isticmaalaa yaa imaama alhuda wuxuu la hadlayaa boqorkii hanuunka kii imaamka ku ahaayow ee hoggaamiyaha ku ahaayow dafirta waad guulaysatay walaakin bibinti man ha yeeshee bibinti man dafirta ina tumaad ku guuraysatay waa ina ayo waxaad ciddaad ku guuraysatay waxay u fasirmaysaa bibinti man fi rifca iyo bibinti man fi daca ya labada mid walba waa aqbali kartaa fa inna qowlahu bibinti man ina ayo ayaad ku guuraysay ina ayo yaxtamilu an yakuuna madxan wuxuu aqbali karaa inuu noqdo ammaan bilcadama weyni ku sugan birifcana way ka cabbiraan wa an yakuuna damman wuxuu kaloo aqbali karaa inuu yahay dhaleecayn oo bidanaa'ati hoosayn ku sugan inuu demmi yahay bidanaa'atin yacni hoosayn daraaddeed in lagu dhaleecaynayo lafdigii baa labada mid walba aqbalaya xasan ibnu sahlin waa la yaabay dabeedna wuxuu yidhi niyow hadalkan aad tidhi ma adiga ayaa bilowday mise cid baad ka xigatay cid miyaad ka dheegatay mise waa macno cusubaad adigu la timi maya waxaan ka dheegtay buu yihi shaacir baan ka dheegtay bashaar ibni burdin shaacirka la yidhaahdo oo bashaar ibni burdin wuxuu ahaa nin gabyaa ah gabaygana khatar ku ah waanu indhalaa laakiin wuxuu ahaa shaacir shicir badan waxaa la yidhi maruu u keensaday nin dawarwalo ah oo la yidhi magaciisa waxaa la odhan jiray camar ama la odhan jiray zayd waa la ysku qabto labada mid walba waa loo soo noqliyey markaasuu maradaa qiba iga tolo ninkii dawarwalahaabaa wuxuu ku yidhi waxaan kuu tolayaa wax la kala garan waayo ma jubbadba ma qibaaba ayaan ku tolayay shaacirkii bashaar baa wuxuu yidhi haddaad markaas sidaa yeesho anna waxaan ku odhanayaa gabay baan kuu tirinayaa aan la kala garan cayya ammaan kuu yahay waa kaga dhabeeyo dawaarwalihii wixii loo dirtay ma samayne wax si kale ayuu tola bashaarna waa u gebiyey wuxuu idhi khaata camrun lii qibaa'an dawaarwaluhu waa cawarnaa labada indhood mid buu la'a wuxuu idhi khaata lii camrun khaata lii camrun qibaa'an waxaa kaloo loo soo naqliyaa khaata lii zaydun in liida la dib mariyaana waa dhacdaa khaata camrun lii qibaa'an layta caynayhi sawaa'u qul liman yacrifu haada am madiixun am hijaa'u wuxuu idhi camar wuxuu ii tolay buu ihi qibaa alla labadiisa indhood ma isku mid noqdaan labadii indhood mid buu la'yahy ma isku mid noqdaan ma wuxuu u jeedaa may sinmaan markuu leeyahy labadiisa indhood labaduba muubeelo mise wuxuu u jeedaa labadaba muu wax ka arko macno cajiiba eh. haddii labaduba isku mid noqdaanoo xagga aragga isku mid ay ka noqdaan waa duco hadday labaduba arag la'aanta ay isku mid ka noqdaanna wa habaar oo muu indhabeelay noqonayso qul liman yacrifu haada am madiixun am hijaau kaasaan ka dheegtay buui marka ibhaamku waa in hadalkii loo soo arooriyo isagoo aqbalaya laba weji oo isku liddi ah marka labada weji ee isku liddigaa labada mid walba waa ixtimaalaya waa aqbalaya labadaa weji midna wuxuu noqonayaa weliba wanaag midna wuxuu noqonayaa xumaan lamana kala sheeginoo waa la qariyey culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wa inna aw iyaakum la calaa hudan aw fii dalaalin mubiin waa min baabi alibhaam marka gaalada lala doodayo maxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa wa innaa aw iyaakum la calaa hudan annaga ama idinka labadeenna qolo dee qolana waxay ku sugan tahay hanuun qolana waxay ku sugan tahay baadi marka ibhaam baa lagu sameeyo nowcan maa waa la qariyey say u fakaraan saddex nooca saddexaad ee muxasinaadka macnawigaa ka mid a waxaa la yidhahdaa altawjiih tawjiih baa la yidhahdaa tawjiih waa maxay waa ifaadatu macnan macno in la faa'iidaynaayo bialfaadin erayo lagu faa'iidaynaayo erayadaasoo mawduucatin lahu loo dhigay macnahaas walaakinahaa asmaa'un ha yeeshe waa magacyo erayadaasi linaasin dad u sugnaaday aw hayrihim ama wax kale u sugnaaday eraygu wuxuu leeyahay macnayaal buu leeyahay macnahaana waa loo isticmaalaa si kale haddii loo egana waa magac eraygaasi wuxuu leeyahay ama erayadaa la isticmaalay macnayaal bay leeyihiin macnihiina waa loo isticmaalo waa looga jeedaa ha yeeshee isla markaasba asmaa iyo aclaam bay u yihiin ama ashkhaas ama amaakin macnaha calamnimadana looma jeedo ee waxaa loo jeedaa macnaha kala loo jeedaa tawjiih baa la yidhahdaa macnahaasaa loo jihaynaya isilaaxan tawjiih taasay u isticmaalaan taas yada ayaa loo isticmaalaa ka qowli bacdihim yasifu nahran sida hadalka qaarkood ay yidhaahdeen xaaluu sifaynaayo nahran durdur u sifaynayo idaa faakharat riixu wallat caliilatan biadyaali kusbaani sara tatacaharu bihi alfadlu yabduu warabiicu wa kam hada bihi alrawdu yaxyaa wahwa laa shakka jacfaru wuxuu yidhi baxru tawiil weeyaane idaa faakharat riixu hadday dabayshu u faanto waa durdurkaasuu sheegaya durdurkaa hadday dabayshu u faanto wallat caliilatan way jeesanaysaa dabayshu caliilatan xaalay bugto ayay markaa jeesanaysa biadyaali kusbaani sara tatacasaru xaalay turunturoonayso biadyaali kusbaani sara meelaha rayska ah ciidda ka tuuran dacalladeeda dambe xaalay ku turunturoonayso ayay jeesanaysa bihi alfadlu yabduu nahriga ama durdurkaas fadli baa ku muuqanaya oo ku sugan warabiicu gu ayaa ku muuqanaya wa kam hadaa bihi arawdu yaxyaa alla badanaa inta markaa beertu ay noqotay midu ku noolaanayso bihi ay bisaabi annahri durdurkaa sababtiisa ay ku noolaanayso oo durdurkii baa u tegaya meelihii markaa beerihii ka baxayeen iyo dhirtii sidaa markuu ugu faafo yaa ayay si fiican ugu noolaanaysaa ugu baxaysa wa kam qada rawdu imisuu markaa noqday beertu yaxyaa mid noolaanaya uu noqday bihi sababtiisa ada bimacnaa saara wa huwa laa shaka jacfaru wahuwa durdurku laa shakka jacfaru xaalaan shaki ku sugnayn waa durdur weeyi jacfar waxaa la yidhaha durdurka marka erayadan uu isticmaalay alfadlu iyo alrabiicu yaxyaa iyo jacfaru inta mid walba macaani buu u jeediy asmaana way ahaayeenoo aclaam bay ashkhaas u ahaayeen oo niman wakhtigaa joogay oo weliba imaarada iyo wax la mida ku alqaan lahaa ayaa magacyadan la odhan jiray ninba mansibuu hayaba mid fadli la yidhaahdo mid rabiic la yidhaahdo mid yaxyaa la yidhaahdo mid jacfar la yidhaahdo marka ugama jeedo afartan eray macnihii calamnimada ahayd ee asmaada ahayd ugama jeedo ee wuxuu uga jeedaa macaanidaas ayuu uga jeedaa fadligu waxa weeye shaygu inuu faadil yahay oo fadli leeyahay rabiic inuu gu yahay oo bimacnaa waxa weye deegaan fiican iyo wax la mida leeyahay yacni beertu inay noolaanayso bimacnaa si fiican u baxayso iyo dhirtu jacfarna waa durdurkii weyi marka taasoo kale waxaa la odhanaya tawjiih baa la odhanaya tawjiih ayaa la odhanaya macno kaley tawjiiha u isticmaalaan culammadu waa jirtaa laakiin baabkan maaha ibdaau maa naasaba lalisbaatu lisaabit alaxkaami tawjiihaatu sida naadimku uu yidhi tacliilaadka naxwiga ama sarfigaa marka la sheegaayo tawjiihaad baa la yidhahdaa waayo waxaan carabi ku hadlin baa la odhanayaa sidan bay ahayd oo saasay noqoto deedna saasoo deedna naqli baa lagu sameeyo caynkanoo waxna waxaan lagu beddelay yacni umuuraha noocaasoo dhan waxyaala la qadarayo tawjiihaad baa la yidhahdaa yaquulu in la yidhaahdo yaqwulu baa asalkeedu ahaa dabeedna iclaal binaqli ayaa lagu sameeyey oo xarafka saxiixa loo raray dee carabi weligeed yaquulu kuma hadlin abadan wax jira maaha qaalo in la yidhahdo qawalay ahayd dabeedna waxaa lagu sameeyey iclaal bilibdaal dabeedna qaalaa la yidhi carabi weligeed qawala kuma hadlin tacliilaadka naxwiga ama sarfiga marka la sheegaayo waxay culammadu yidhaahdaan waa tawjiihaad axkaamtu horay saabito u ahaydoo u sugnayd iyadoo sugnayd baa si loo weeleeyo tawjiihaadkan culammadii markay u fiirsadeen ee eeg-eegeen ku xambaareen kaasi waa macno kale haddaad tawjiihaad ka aragto ha u qaadan karno hada macnan aakhar fanni waliba istilaaxiisa gaar ku leeyi marka tawjiihi waxa weeye waa ifaadatu macnan bialfaadin mawduucatin lahu walaakinaha asmaa'un linaasin aw hayrihim yacni waxaa weeye magacyay markaa cid u tahay macnihii magacyonimadana looma jeedee macaanida kalea loo jeedaa macaanida kale ayaa loo jeedaa wa ka qowlihi waa sida hadalkii uu yidhi shaacirku wamaa xusnu beytin lahu zukhrufun taraahu ida zulzilat lam yakun wuxuu ihi wamaa xusnu baytin waa mutaqaarib baxarkiisu wamaa xusnu baytin guri wanaaggii muxuu yahay gurigaasoo lahu sukhrufun dhaldhalaal u sugnaaday zukhrufkaasoo taraahu aada arkayso idaa zulzilat marka la gilgilo oo la ruxo lam yakun maba jirayaba waa dumaya markii waa baaba'aya marka taraahu waxay sifo ka tahay zukhrufun marka maada waxaa ku bannaan inaad tidhaahdo waa istifhaam oo aad tidhaahdo marka guri quruxdii maxay tahay lahu zukrufun taraahu idaa zulzilat lam yakun qurux male baa markaa macnuhu u dhacaya yacani waa istifhaam laakiin macnuhu wuxuu isaga dhacayaa nafyi buu dhacaya fa ina zukrufan zukruf wa zulzilat iyo walam yakun saddexdaa eray oo zukhruf iyo idaa zulzilat iyo lam yakun asmaa'u suwarin min alqur'aan sidaa garanaysaan waa magacyo suuradeed oo qur'aanka ka mid a ah. laakiin hadda suuradihii inay magacyo u yihiin looma jeedo waxaa loo jeedaa macaanida alfaaddani lahayd baa loo jeeda taasaa maqsuud ah idan waxaa la odhanayaa waa tawjiih baa la odhanaya waa tawjiih ayaa la odhanaya imanka erayga axmed haddii la isticmaalo oo calamnimadii aan looga jeedin oo laga tilmaamayo waa xamdi badan yahay waxay noqonaysaa min baabi atawjiih bay noqonaysaa min baabi atawjiih ayay noqonaysaa nooca afraad ee muxasinaadka macnawigaa ka mida waxaa la yidhahdaa aibaaq aibaaqu huwa aljamcu bayna macnayayni mutaqaabilayn dibaaqa waxaa la yidhaahdaa in la kulmiyo laba macne oo iska horjeeda isa soo qaabilsan ayaa waxaa la yidhaahdaa dibaaq dibaaquna asal ahaan waa iswaafiqitaanka yacni daabaqa waa waafaqay weeye de haddii labadii shay toos ay isaga soo hor jeedaan waxay noqonaysaa inay xaggaa iska waafaqeen xagga tadaadidiga yani min xays xagga tadaadiga marka laga eego iska horjeedka inay iska waafaqeen bay noqonaysa naxwu qowlihi tacaala wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud asxaabulkaafi markii laga warramaayo wataxsabuhum waxaad u malaynaysaa ayqaadan inay soo jeedaan baad u malaynaysaa wahum ruquud waxaad sidaa u malaynaysaa walxaal hum iyagu ruquudun ay hurdaan marka ayqaad iyo ruquud inay soo jeedaan iyo inay hurdaan way iska hor jeeddaan waa laba shay oo isku liddi ah waxaa kaloo la mida ah qowluhu tacaala walaakina akfara annaasi laa yaclamuun yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya gaaladii markii laga warramaayo waxaa la yidhi ha yeeshee dadka badankoodu laa yaclamuuna waxba garan maayaan laa yaclamuun waxba garan maayaan yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya waa bedel bay yidhahaan weliba culammadu jumlo cusub haddii laga dhigana waa la mid ama bedel ha ahaato ama jumlo cusub ha ahaato laakiin bacdu almucribiin waxay icraabeen cala sabiil bedel yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya waxay garanayaan muuqaal ka mida muuqaallada adduunyada marka laa yaclamuuna iyo yaclamuuna waa isku liddi oo inay garanayaan iyo inayna garanaynin waxay noqonaysaa tibaaq bay noqonaysaa tibaaqa anwaac bay u qaybiyaan oo waxaa la yidhaahdaa tibaaqu naqiidayn labada shay ee naqiidka isku ah tibaaqooda iyo tibaaqu mutadaadayn labada shay ee isku liddiga isku ah laakiin labaduba wada baaqan karaan ibaaqooda ama iska horjeedkooda iyo ibaaqu mutadaayifayn anwaac bay calaa kulli xaal u kala saaraan culammadu ibaaqu naqiidayn ka yidhaahdaan waxay tahay waa laba shayoo mana wada joogi karaan mana wada maqnaan karaan waa sida wujuud iyo laa wujuud ama haddii la soo dhoweeyo wujuud iyo cadam waxaa la ibaaqu naqiidayn hatay culammadu yidhahdaan annaqiidaani laa yajtamicaan walaa yartaficaan naqiidaanku ma kulmaan oo ma wada joogi karaan walaa yartaficaan ma wada maqnaan karaan ilaaba ilaa waa inuu midna joogaa midna maqan yahay shaygu inuu mawjuud noqdo iyo inaanu mawjuud ahayn labadu ma wada baaqan karaan oo ma dhici kartaa wujuud iyo laa wujuud labada mid walba inuu ka maran yahay oo wax jira aanu noqon waxaan jirinna aanu noqon suuragal ma tahay maya waasito male ima an yakuuna mawjuudan wa ima an yakuuna macduuman ta noocaasoo kale waxaa la odhanayaa waa tibaaqu naqiidayn ayaa la yidhahdaa salbiya iijaab baana loo isticmaalaa tibaaqu lmutadaadayn laba shay oo isku liddi ah laakiin labadaba ay wada baaqan karaan oo labadaba laga faaruqi karo ama labadaba uu shaygu ka madhnaan karo isku liddina ah waa sida assawaad walbayaad haddii aswad iyo abyaad layska hor keeno waxay noqonaysaa tibaaq laakiin waa tibaaqu mutadaadayn maxay ku kala duwan tahay tii hore iyo tani waxay ku kala duwan tahay ta hore naqiidaan bay ahayd annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan laakiin didaanka ama mutadaadaynka laa yajtamicaan wa qad yufaariqaan ma kulmi karaan laakiin labaduba wada baaqan karaan oo shaygu labadaba waa ka madhnaan karaa ma dhici kartaa shaygu mar keliya inuu noqdo aswad abyad waa madow yahay waana cad yahay suuragal ma tahay maya laakiin soo labadaba kama baaqan karo aswad iyo abyad labada midnaba inaanu ahayn sooma dhici karto aw axmar noqdo ama asfar laysa biaswad warabi abyad mana madooba mana cadda ya marka aswad iyo abyad mutadaadaan waa tahay oo waa iska horjeedaa mutaqaabilaanna waa tahay waa taqaabulu almutadaadayn laakiin shayga labadiiba waa ka madhnaan karaa laakiin mar ma wada noqon karo ibaaqii wuxuu noqon karaa ibaaqu mutadaayifayn buu noqon karaa sida ab iyo ibni calaa kulli xaal anwaac noocaasay u kala saarsaaraan marka hadda cilmi iyo cilmi la'aan waxay noqonaysaa tibaaqu annaqiidayn oo cilmi iyo cilmi la'aan labada mid walba in laga wada madhnaadaana ma dhici karto labadu inay wada joogaan nama suuragal aha ow shay garanayo haddana aanu garanayn marka walaakina akara annaasi laa yaclamuun yaclamuuna aahiran min alxayaati dunya maxaa musawir ka dhigaya in laga beddelo waxay yidhaahdeen waxaa musawir ka dhigaya cilmiga loo sugaa wuxuu yahay cilmi yar oo da'iil aho aad u liito kaannahu uu yahay cilmi la'aan waayo waxaa loo qaybiyey adduunyo iyo aakhiro kala saar cilmu dunya iyo cilmu alaakhira ya cilmu alaakhira reeb aakhira ma garanayaan cilmu dunya ama bicibaara ukhra haddaad tidhaahdo cilmigu wuxuu ku tacalluqaa khaaliq iyo makhluuq khaaliq ma garanayaana reeb cilmi khaaliqa ay garanayaan ma jirtee isaga markaa xaggan udu cilmigii makhluuq loo cilmi lahaa waa cilmu dunya cilmu laakhira cilmulaakhirana reeb cilmu dunya waxaad u qaybisaa daahir iyo baatin baatinna garan maayaana reeb cilmigii adduunye oo daahira waxaad u qaybisaa dawaahir badan hal daahir oo dawaahirta ka mid ah unbay garanayaan yaclamuuna daahiran daahira alxayaati dunyaa lama odhan marka waxay ka dhigan tahay daahiran min dawaahiri xayaati dunyaa marka wuxuu noqday cilmigoodii wax yar buu noqday kaannahu yaraanshaha uu yar yahay kalaa cilmin inuu ka dhigan yahay ya kaanahu laa yaclamuuna iyo yaclamuuna ayna waxba ku kala duunaynba saay u dhigayaan waa saas sidaas ha ahaatee iyaday caynkaa tahay waxay yidhaahdeen taqaabulkii meesha ka bixi maayo waayo lafdigii marna cilmigaa la nafiyey marna waa la sugay marka waxay noqonaysaa ibaaq ibaaqii meesha ka bixi maayo waayo cilmigii marna waa la sugay marna waa la nafiyey marka ibaaqii waa ku jira meesha mu'alifiintu waxay yidhahdeen raximahum ullah nooca shanaad min adibaaqi almuqaabala dibaaqa waxaa ka mida nooca la muqaabalada la yidhahdo wa huwa an yu'taa bimacnayayni waa in la keeno laba macne aw akhara ama wax ka badan uma yu'taa dabadna la keeno bima yuqaabilu dalika cala tartiib wax markaa kaa qaabilaya oo ka horjeeda siday u kala horreeyaanna loo keeno naxwu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa allah uu yidhi oo kale weeye falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiira falyadxakuu ha qoslaan qaliilan in yar ha qoslaan ama zaman yar ama qosol yar ha qoslaan walyabkuu ha ooyaan kaiiran wakhti fara badan ama oohin fara badan ha ooyaan marka qosolka iyo oohintu waa isku liddii waa mutaqaabilaan qaliilka iyo kasiirkuna waa mutaqaabilaanoo waa iska hor jeedaan marka waxa weeye mid walba ka kale ayuu ka hor marka qilada iyo kasrada waxaa ku sugan nooc taqaabula ku jira marka dibaaqay ka mid tahay oo farax ka tahay noocani muqaabalana lagu sii magacaabaa muqaabaladu marka waa qismi ka mida dibaaqa laba macnaa la keenaya ama wax ka badan dabeedna wax qaabilaya ayaa la keenaya marka mid walba waxaa la socdaa laba shay baa markaa meesha yaalla oo laba shay qaabilaya falyadxakuu waxay qaabilaysaa walyabkuu haddaan qaliilan iyo kasiiran la kala raacin lahayn dee waxay noqon lahayd intibaaq quman laakiin maadaama qaliilan iyo kasiiranna haddana la kala raaciyo tartiibtii loo sheegay waxay noqonaysaa inay tibaaqa ka mid tahay laakiin nooca muqaabalada la yidhahdo ay tahay waxaa la isqaabilsiinayaa markaa daxik iyo bukaa qosol iyo ohin iyo yaraansho iyo badnaansho waa muxasinaat macnawiya nooca lixaad wa minhu tadbiij waxaa ka mida nooca lixaad tadbiijka ayaa ka mida isaguna ibaaquu ka mid yahay wa huwa taqaabulu bayna alfaadi alalwaan waa in layska hor keeno erayada midabada ayaa la ysqaabilsiinaya la yska horkeenaya iyadoo macaani looga kinaayonayo ka qowlihii sida hadalka shaacirku uu yidhi waa baxru tawiil taraddaa hiyaaba almowti xumran fama ataa laha alleylu ilaa wahya min sundusin khudru wuxuu idhi taraddaa wuxuu ridaa ka dhigtayoo huwaday siyaaba siyaabaalmowti dharkii geerida xumran xaal dharkaa geeridu ay cas yihiin waa casaanka dhiigga ay leeyihiin yacnii cas yihiin waa casaanka aadka ah famaa ataa laha leylu uma iman habeenkii ilaa waxya min sundusin mooyaane iyadoo dharkii ay sundus ka samaysan tahay oo sundus ay tahay bimacnaa xariirta nooceeda jilicsan ilaa dharkii noqday khudur ay cagaaran tahay yacni iyadoo cagaaran sundusna ah unba habeenkii usoo soo gala yacni shaksi buu sheegayaa taraddaa waxaa laga keenay waxaa laga soo ishtiqaaqay ridaagii oo irtada iyo taradda iyo bimacnaa labisa ridaa'a ah go' buu markaa xidhay ama huwaday taradda siyaaba almawti geeridiibu wuxuu ka dhigay inay markaa dhar u sugnaadeen oo kale marka dharkii geeridu markaa huwaday buuli oo go' oo kale ka dhigtay xaal dharkaa geeridu ay cas yihiin waa casaanka aadka ah weeyi wuxuu taa uga kinaayoonayaa in la dilay oo mar hadduu sheegay casaankii aadka ahaa dee dhiiggaa sidaa u casaa qariinada marka la eego inuu siyaabal mowti tilmaamay inuu ruuxani xidhayna dharkii geerida bimacnaa waa kinaayatun cani ilmowt wuxuu ka kinaayoonayaa inuu dhintay xumran haddaba markuu yidhi waxaad garanaysaa inuu u jeedo waa la dilay wa xadfa anfihi uma dhiman ee wuxuu ku dhintay bilqatli waayo curfan baa la garanayaa marka la yidhaahdo ruuxaasi waa dhintayoo dee isagoo markaa dharkiisi dhiiggii leeyihiin buu dhintay curfan waxaa la garanayaa in markaa loo jeedo ruuxaas waa la dilay iyaday dhici kartaba ruuxu iyadaan la dilin dee indhii ka furmo oo intuu dhiigun ka furmo cidiba yadaynay dilin dharkiisii dhiig miidhan inuu yeeshaana waa dhici kartaa laakiin curfiga qaalibkee loo bartay maxay tahay haddii la ruuxaasi waa dhintay dharkiisina wuxuu leeyahay casaankii dhiigguu leeyahay inay tahay kinaayatan can ilqatli waa la dilay habeenkii uma soo gelin buu yidhi dharkii inay noqdeen xariir noqdeen jilicsan mooyaane cagaarna ay noqdeen wuxuu tilmaamayaa jannadaa ruuxani galay buu u jeedaa isagu oo oh, wa libaasuhum fiiha xariir dharka jannada markaa lagu xidhaa waa xariir xagga midabadana midabka laynoogu sheegay dee waa cagaar sidaa suuratu kaafiba ku timi marka wuxuu u jeedaa ahlu jannuu noqdoo jannaduu galayoo dhar xariira oo cagaaran baa isla habeennimadiiba loo geshay marka waxay tahay kinaayo midabada uu sheegayo wuxuu uga jeedaa macnayaal ammaan ah ayuu ka kinaayoonaya ama wax la mida ah. taa waxaa layahay tadbiij baa layahay tadbiij waa maxay waa qurxin haddii ha almataru alarda roobkaa qurxiyey arladii baa loo jeedaa marka tadbiij waa bimacnaa tasyiin marka waxaa lagu qurxinayaa alfaaddii midabada taqaabulka ka dhaxeeya iyadoo macaani laga kinaayoonayo macaanidaasna waxay noqon karaan ammaan taana waxaa la yahay tadbiij waana nooc ka mida ah ibaaqi waa ibaaqu tadaadin noocaynu sheegayna wy nooca toddobaad waxaa la yidhaahdaa alidmaaj gudagelin baa la yidhahdaa asal ahaan macnaha luqawiga ay leedahay waa gudagelin shaygii in la dhex geliyo an yudammana waa in la dhex geliyo kalaamun hadal hadalkaasoo siiqa limacnan macna loo soo arooriyey oo loo keenay macnan aakharu macno kale ayaa la dhex geliyey an yudammana kalaamun siiqa limacnan in la dhex geliyo kalaam loo keenay oo loo soo arooriyey limacnan macnan aakhar macno kale la dhex geliyo ayaa waxaa la yidhahdaa idmaaj naxw qawli abi ayib uqallibu fiihi ajfaanii kaannii acuddu biha cala addahri dunuuba waa baxru waafir wuxuu uhi uqallibu fiihi ajfaanii fiihida jiidi maysid haddaad jiiddo beydkaa jabaya uqallibu waa gedgediyayaa fiihi gudihiisa ajfaani ajfaanka waxa weeye waa indhahan daboolka indhaha daboolaya ayaa ajfaanta la yidhahdaa yani wuxuu u jeedaa indhahaygan ku gedgediyayaa oo marba ku eegayaa laakiin ajfaantu waa daboollada indhaha daboolaya markaad isku qabato isku qabsamayo markaad kala qaaddana kala qaadmaya kaannii acuddu biha waxaad mooddaa inaan ku tirinayo inaan u tirinayaad mooddaa cala dahri wakhtigaa addunuuba dembiyo fa innahu dammana wuxuu dhex geliyey wasfa alleyli sifaynta uu habeenka ku sifaynayo bituuli dheerarka ashikaayata cabashada uu ka cabanayo min addahri wakhtiga marka wuxuu tilmaamayaa zamankii inuu ku dheeraaday waxaanu leeyahay waxaad mooddaa wakhtiga inaan markaa u xisaabinayo o u tirinayo dembiyo aan leeyahay waxaayo waxaayo waxaasuu iga gala marka wuxuu u keenay hadalkan suu kuu tilmaamo inuu wakhtigu ku dheeraaday taasna waxaa laga fahmayaa inuu dhibaataysan yahay waayo waxaa la yidhaha awqaatu nicam waa qisaar awqaatu lmasaa'ibna waa tiwaal wakhtiyada nicmooyinku waa gaaggaaban yihiin wakhtigu gooruu ku dhaafay ogaan mayse ya gooruu ku dhaafay ogaan mayso hadduu nicmaysan yahay wakhtigu waa tegayaa war goormay wakhtigan gaadhay ladnaantiiyo nicmada iyo caafimaadka ayaa leh hadduu laakiin dhibaato dareemaayo iyo kurbo wax waliba ku dheeraanaya kaannahu inay markaa saacaddu tahay maalmo uu habeenku yahay bilo ya uu isbuucu yahay sannado yacni saasoo kale alaysa subxu biqariib marka cabasho uu cabanaya waa ku daraya wakhtiga in laga cawdo waa qalad wakhtiguna waa ma'muur isagu ficil ma leh wuxuu ilaahay qadaro ayaana gudihiisa dhacaya in laga cawdo ama dhibaato loo nisbeeyana sax maa marka wuxuu hadda laynoogu keenay macnuhu hadda doonaaya hadalka u keenay macno kale ayuu dhex geshay oo ah ashikaayata min addahri waxaanu u keenay inuu tilmaamayo habeenku inuu dheeriyo ya masalan ruux hadduu habeen caruus yahay ma dhici karta habeenkaas inuu ku dheeraado odhaa habeen ku dheeraa waagu miyaanu beryihin may ma suuragala ah habeenku inuu ku dheeraado inuu ku yaraado mooyaane kuma dheeraanayo nooca sideedaad ee ka mida ah muxasinaat macnawiya waxay yidhaahdeen mashaayikhdu wa min alidmaaji maa yusamaa bilistitbaac idmaajka waxaa ka mida nooc la yidhahdo istitbaac la yidhaahdo shay baa shay lasii sii raacsiinaya laga dabageenaya shay baa shay kale la raacsiinayaa oo laga dabageynayaa wa huwa almadxu bishayin waa in shay la ammaano calaa wajhin weji loo ammaano wejigaasoo yastatbicu dalbaya inay raaco ka raacitaan dalbaya almadxa ammaanta bishayin aakhara shay kale wax ku ammaanayo ayuu markaa keensanaya inay raacdo uu dalbaya raacitaankeeda ka qowli samxu lbadiihati laysa yumsiku lafdahu fakaanamaa alfaaduhu min maalihi nin buu ammaanayaa markaasuu wuxuu uhi samxu lbadiiha waa baxru kaamil samxu lbadiihati badiihada waxaa la yaha shaygaan laga fakerin isla markiiba la yska samaynaaya waxa la waa badiihi waa samaaxo badan yahay marka ugu horraysaba samaaxadiisa iyo sahlanaanshihiisa wax oggolaanayo wax sahlayo mid waxa weeye dib u ridis iyo dib u eegis iyo ka fakeraad badan iyo uga baahan maaha isla markiiba hor buu marka waxa weeye ka ogolaanaya oo ka saamaxaya laysa yumsiku lafdahu ma haysanayo hadalkiisa iyo odhahdiisa fakaannamaa alfaaduhu waxaad mooddaa hadalladiisu inay yihiin erayaduu ku hadlayaa min maalihi maalkiisa inay ka mid yihiin ninkii wuxuu ku ammaanayaa wuxuu leeyahay waa nin aad u deeqsi ah marka hadalka markuu hadlaya isdhibi maayo hadalka halkanuu ka soo qaabanayaa kama fekerayo yacni waxa weeye siduu hadalka ugu deeqaayo siduu u cabirayo siduu u sheegaayo siduu dadka u deeqsiinayo waa mid samaaxo badan hadalkiina ku deeqsi ah waxaad mooddaa siduu hadalkiisa ugu deeqsiga yahay hadalkiisu inuu xoolihiisa ka mid yahay oo siduu xoolaha ugu deeqsiga ahaan jiray ee kariim filmaal uu ahaa ruux sakhi ah inuu hadalkana markaa deeqsi ugu yahay ammaantii uu ku ammaanay hadalkii inuu ku deeqsi yahay ayaa waxay keensatay inuu ku ammaano xoolahana inuu deeqsigu yahay marka yastatbicu lmadxa bishayin aakhara madaxaw bialaaqati lisaan carab furnaan u fasiix yahay ruuxa fasiixa isma dhigo halka waxa weeye ruuxa fasaaxadiisu ay yar tahay ama waxa weeye haghagada dhihi ama agnaanka ahi uu ku dhibaatoonayo hadalka ama hadalka uu qabqabsanayo hadduu yahay markaa ruux haghaga leh ama shigshigow kolba saad u taqaan ama markaa hadduu yahay ruux agnaan ah aan hadalkii dadkii deeqsiinayno afbadhay ah yacni markuu is yidhahdo hadal yacni waxa weeye waa ku dhib mudanaya siduu markaa wax u oo markuu dadkii hadalkii deeqsiin kari waayo waa cidhiirtoomayaa waxaa laga yaabaa xarakaad badan iyo dhaqdhaqaaq badan iyo inuu ku daraa dhici karto marka wuxuu leeyahy ruuxan isdhibi maaye aayaddii maxaa ku sugnayd wayadiiqu sadri walaa yantaliqu lisaani yaa laabtaydaa cidhiirtoomaysa carabkayguna sii daysmi maayo maxaa wada socda in carabki furmi waayo oo sii daysmi waayo oo si fiican wax u cabiri waayo iyo laabta cidhiidhigeeda wada socda in hadalkii carabkii sii daysmo ou si fiican wax u cabiri karo isagaanu isdhibayn iyo laabtii inay waasic noqotaana waa iswaafaqays hadda ma aragta saas muxuu ku ducaysaa rabbi ishrax lii sadrii madaxow bitalaaqati lisaan carab furnaan u fasiix yahay aftahn yahay ayuu ku ammaanay calaa wejhin si oo istatbaca ka dalbay inay raacdo madxahu ammaanta uu ku ammaanayo bilkaram deeqda noocaana waxaa la yidhaahdaa sida uu markaa sheikhu inoo sheegay istitbaac baa la yidhahdaa listitbaac idmaajkayna ka mid tahi nooca sagaalaad waxaa lahay muraacaatu nadiir shayga waxa u dhigma in la ilaaliyo hiya jamcu amrin wamaa yunaasibuhu waxaa la kulminayaa arrin iyo wax munaasib u ah baa la kulminaya laa bitadaaddi aan ugu munaasib ahayn iska horjeed ee si kale ugu munaasib ahay munaasabadu waxay noqotaa mar iska horjeed bay noqotaa marna si kaley noqotaa marka si kale ayaa munaasaba uga dhaxaysa laakiin tadaaddi ma aha hadday tadaaddi noqoto noocyadii hore aynu soo aragnay qaar ka mid ay ku dhacaysa ka qowlihi waa sida shaacirku hadalku yidhi waa baxru tawiil weeye wuxuu yidhi idaa sadaqa aljaddu iftara alcammu lilfataa makaarima laa takhfaa wain kadaba alkhaalu wuxuu yidhi idaa sadaqa aljaddu shadku wuxuu usugnaaday daalku u sugnaaday khata'an buu ugu dhacay dabcadan hayo jiimka ugu dhacay hadduu dheeftu run sheegto iyo nasiibku iftara alcammu dadweynuhu waxay u been abuurtaan lilfataa wiilka makaarima sharafyo laa takhfaa aan qarsoomayn aljaddu waxaa looga jeedaa alxadu wannasiib dheeftaa loo jeeda alcammuna waxaa loo jeedaa cumuumu nnaas caamatu nnaas baa loo jeeda wa in kadaba alkhaalu maluhu habeen been alkhaalna hadda waxaa looga jeedaa malaha looga jeeda khaal macaani badan baa ku kulmoo toban macni markaa agaarkeeda ayaa ku kulmaya inuu koob iyo toban noqdana waa dhici karta lisaanu carabku wuxuu qoraa macaanidaa nadmi kulminaya ayaa maadada markaa khaal marka la maraayo uu ku soo aroorinaya abyaad oo beyt walba khaal lagu gebagabaynayo khaalkaana looga jeedo macno aan ahayn kii hore marka khaal macaani badan baa loo isticmaalaa mar abtigaa la yidhahdaa mar barta jidhka ku jirtaa la yidhahdaa mar malahaa la yidhahdaa mar wixii tagaa la yidhaahdaa mar khuyalaagaa loo isticmaalaa marka macaani badan oo kala duwan baa loo isticmaala marka hadda danni baa loo jeedaa male sida sharaxba ku caddaynaya faqad jamaca bayna aljaddi waalcammi waalkhaal wuxuu kulmiyey shaacirku saddex eray oo jaddi iyo cammi iyo khaal waxaa la moodi karaa aljaddu in awowga loo jeedo alcamuna in adeerka loo jeedo alkhaalna in abtiga loo jeedo nooc tanaasubaana ka dhaxeeyo dee awowga iyo adeerka iyo abtigu dee mid walba waxa weye waa qaraabooyinkii awowguna waxa weye asalkii laga farcanaa ya hadduu xagga aabbe yahayna dee adeerka isagaa dhalay hadduu xagga hooye yahayna abtiga isagaa dhalay marka nooc tanaasubaa ka dhexeeya ha yeeshee hadda muraadka looga jeedaa kuwaa maaha waxaa looga jeedaa hadda waalmuraadu bilawali lxadu ka hore waxaa looga jeedaa dheeftii ya jaddi qudhiisa waxaa loo isticmaalaa mar awowga mar waxaa loo isticmaalaa dheefta mar waxaa loo isticmaalaa in laga tilmaamayo haninimada walaa yanfacu daljaddi minka aljad yani waxa macaani kala duwan baa loo isticmaala wa bisaani ka labaadna waxaa looga jeedaa caammatu nnaas dadweynaha loo jeeda wa bihaalisi ka saddexaad oo khaal ahna waxaa loo jeeda adannu malaha malaha loo jeeda waayahay nooca tobnaad alistikhdaam adeegsi baa la yidhahdaa eray baa laba macnoo kala duwan baa loo adeegsanayaa isla lafdi keliya huwa dikru lafdi waa in eray la sheego bimacnan macno iyadoo looga jeedo loo sheego macno iyadoo looga jeedo ayaa la sheegay wa icaadatu damiirin calayhi damiir u noqonaya lafdigaas ayaa la soo celinayaa oo lafdigaa loo celinayo bimacnan aakhara iyadoo macno kale loo adeegsanayo looga jeedo aw icaadatu damiirayn ama laba damiir baa la soo celinayaa turiidu bisaaniihima aad uga jeedo ka labaad hayra maa aradtahu biawalihima waxaad uga jeeday ka hore adaan ka labaad uga jeedina mid kale macno kale uga jeeda ayaad markaa soo celinaysa bimacnaa eray baa mar waxaa loo sheegayaa lafdi ahaan oo isim baa lagu sheegaya lafdigaa markii lagu sheegay macnaa looga jeediy damiir baa lafdigii loo soo ceshay lafdiga ha u noqdee macno kale ugu noqonayaa oo eraygan loo isticmaalo taa waxaa la odhanayaa istikhdaam baa la odhanaya ama laba damiir baa shay loo celinayaa isla shay keliyay u noqonayaan laba macnoo kala duwan baynay ugu noqonayaan istikhdaam baa la odhanayaayo laba macnoo kala duwan baad u wada adeegsatay lafdi keli ah ama damiir keli ah yacni damiirka isla shay keliyaad u celinaysa shaygaa loo celinayo marba macnaa loo isticmaalayo fal awalu ka hore naxwu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa allah uu yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu faman shahida ku kastoo negaado xaadir noqda cudurdaarna ka madhan minkum xaaluu idinka mid yahay idinka ashahra ay fi shahri yacni bisha gudaheeda falyasumhu ha sooma waxaa muuqata mashaayikhdu macnaha kale inay qaateen laakiin sidaa hadda aynu fasirnay ay mufasiriinta badankoodu u fasiraan marka lagu socdo waxay noqonaysaa inaan waxba ugu jirin laakiin marka la faman shahida kii ark ku kastoo arka minkum xaaluu idinka mid yahay ashahra bisha arka acdaarna ka madhan falyasumhu ha soomo bisha bisha ha soomo waxaa loo jeedaa ayaamaha bisha ha soomo damiirka haadu wuxuu noqonayaa shahriga laftiis shahrigana marka hore waxaa looga jeeday bilashada bishu ay bilatay marka dambe soomka la amrayana waxaa loo jeeday maalmaheeda shahri bayna u noqonaysaa hilaalka laftiisii looma jeeday ayaamo shahri baa loo jeedaa damiirka haaduna shahru buu u noqday araada bishahri wuxuu uga jeeday shahriga alhilaala bisha bisha bilashadeedaa loo jeeda wa bidamiirihi damiirka isaga u soo noqonayo falyasumhu ku jiro haadaana wuxuu uga jeeday alzamaan almacluum wakhtiga la yaqaano ee ah markaa alayaam almacduuda lishahri ayaamaha macduudka ee bisha u sugnaatay waayo waxaa la soomaya waa maalmaha maha caynta markaysaga bilashadan markaa ma aha wakhtigana bilato af haysta maaha marka waxay noqonaysaa calaa haada istikhdaam bay noqonaysaa waa shahri oo lafdi ahaan loo sheegay marka hore hilaalkaa loo jeeday bishu bilanaysay marka dambena waxaa looga jeeday ayaamihii bishu ay koobsanaysay marka laba macnoo kala duwan baa loo adeegsay waxaa ka mida noocaasoo kale shaacirku gabaygu yidhi idaa nazala asamaau biardi qawmin racaynaahu wain kaanuu khidaaba idaa nazala asamaa'u hadday samadu ku soo degto roobku u jeedaaye roobkii samada ka imanayuu sama ku magacaabay yaa marka samadu hadday ku soo degto bimacnaa roobku ku da'o biardi qawmin hadduu ku soo dego racaynaahu waa daaqnaa roobkaas damiirka haadu wuxuu u noqonayaa samaagii samaaga ha u noqdee samada waxaa sababaysaa loo jeedaa roobku wuxuu sababayo oo ah nabaadkii baa loo jeedaa marka damiirka racaynaahu wain kaanuu khidaaba roobku hadduu dhul qola markaa u sugnaaday qole u sugnaatay hadduu ku da'o waa daaqnaa buuhi roobkaa walow haba diiddanaadaanbe waa nin faanayey roobkaanu daaqnaa waxay u jeedin dee roob lama daaqee nabaadka uu sababaanu daaqnaa damiirkiise racaynaahu wuxuu u noqonayaa samaagii lasoo sheegay waxay noqonaysaa waa dikru lafdi bimacnan wa icaadatu damiirin calayhi bimacnan aakhar wathaani nooca labaad ka qowlihi waa sida shaacirku hadalku yidhi fasaqa alqadaa wasaakiniihi wa in humuu bayna jawaanixi waduluuci fasaqa alqadaa wuxuu waraabiyey alqadaa dhirta ayuu waraabiyey alqadaa mar waxaa loo isticmaalaa dhirta marna waxaa loo isticmaalaa ismu makaan yacnii ismu makaanna waa la yidhahdaa qadaa culamada qaarkoodna waxay yidhahaan labada mid walba waa aqbali kartaa hadda waxaase loo badiyaa hadda in dhirta looga jeedo fasaqa alghada wuxuu waraabiyey dhirta marka ayuu waraabiyey wasaakiniihi iyo kuwa khadaaga deggan ayuu waraabiyey damiirkan hadda mudaafu ilayhigee wasaakiniihi ku jira wuxuu u noqonayaa khadaaga laakiin wuxuu ugu noqonayaa biictibaari lmakaan iyadoo makaannimada laga eegayo u noqonaya marka wuxuu noqonayaa istikhdaam wa iyo kuwa qado deggen oo hadda makaan laga tilmaamayo ayuu waraabiyey wa in humuu shabbuuhu haba ahaadaan markaa qaar eh, huriyey damiirka haadu markaa wuxuu u noqonayaa haddana adaagii adaaga ha u noqdee wuxuu ugu noqonayaa markaa in dhir looga jeedo wa in shabbuuhu haba huriyaanoo ha shidaan yacnii hu khadaaga waxaa loo jeedaa dhirtii min baabi xadfi lmudaaf bay noqonaysaa ay naara alghadaa naarahu dabkiisa haba shidaan shidaanbe bayna jawaanixi yacnii dhinacyadayda ha ku shidaan dhinacyadeeda dhexdooda ha ku shidaan iyo waduluuci feedhahayga dhexdooda haba ku shidaan be bayna jawaanixi waduluucina wuxuu u jeedaa qalbigayga jawaanixna waa jamcu jaanixo waxaa laga tilmaamayaa lafahan laabta ku dhow marka waxa weeye duluucda iyo jawaanixdu waa isla macne waxay culamada qaarkood yidhahdeen waa cadfu tafsiir cadafka laysku cadfay jawaanixii wa duluucii waa cadfu tafsiir baa la yidhaahdaayo waxaa laysugu cadfay si loo fasiro oo loo caddeeyo ayaa la ysugu cadfay waxay ka dhigan tahay uun feerahayga dhexdooda dabkaa haba ku huriyaanu ha ku shidaan wuu waraabiye dhulkaa waa waraabiye marka laba goor buu damiirkii sheegay damiirka hada marka hore wasaakiniihi waa damiirkaas markii labaadna waa shabuuhu labada mid waliba waxay u noqonaysaa khada laakiin kale laba macnaa loo jeedaa oo wasaakiniihi marka hore damiirka haada waxaa loo jeedaa makaanka waayo dhir dee lama dega ee makaan baa la degaa miyaa dhirta korkooda la degaa ama gudahooda maya waxa la degaa waa makaan marka biictibaari makaan bay marka hore ugu noqonaysa mar labaad buu haddana damiirkii u celiyo shabbuuhu way shideen waxaan la shidayaana waxa waa dab oo geedkii wuxuu leeyahay dee madag buu leeyahy marka dhirtu marka dabkay lahayd in la shiday ayuu tilmaamayaa geedkiibay shideen waxaa laga tilmaamayaa dabkiisiibay shideen dabkiisiina waxay ku shideen buu yidhi feedhahayga dhexdooda wuxuu ka tilmaamayaa jacaylka ehelay buu ku leeyihi ee qalbigayga gubayaa wuxuu ka dhigan yahay dhir dabkood la huriyey oo kaluu ka dhigan yahay marka dab la mida dabka dhirta ayaa qalbigayga lagu shiday taana wuxuu uga jeedaa yani waxa weeye jacaylka ayuu uga jeedaa alghadaa erayga ghadaa laha shajarun bilbaadiya waa dhir ku sugan baadiyaha wa damiiru saakiniihi yacuudu ilayhi damiirka saakiniihi ku suganna waa u noqonaya bimacnaa makaanihi buu ugu noqonaya wa damiiru shabuuhna yacuudu ilayhi waa u noqonaya bimacnaa naarihi dabkiisa isagoo la macnaa buu unoqonaya marka wuxuu noqonaya istiqdaam damiirkii baa la isticmaalay shay keliyaanu u noqonaya laba macnoo kala duwan baanu ugu noqonaya marna biictibaari makaan marna biictibaari shajar ay ugu noqonaya idan waxaa la odhanaya waa istiqdaam waayo eray baa loo adeegsanaya laba macnoo kala duwan nafsu lafdi ama nafsu damiir loo adeegsanayaa marka istikhdaam baa la odhanayaa tan noocaas kale ah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka